رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii rawdat alanwaar siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa noogu soo dambaysay rasuulkoo intay u tashadeen inay dilaan kadibna la fashiliyey oo inta jibriil u yimid amray inuusan firaashkiisa habeenkaas seexanin laa cilma lii bihi buu yidhi ma ogi ani meesha uu jooga anigu markaa ma ogi waa garaaceen waa jiideen ilaa kacbadii way xabiseen gurigii abuubakar bay yimideen aslow abiibakar weydiiyeen oo aabbaheed ah laa adri bay ugu jawaabtay ma ogi hadda meeshuu ku sugan yahay dharbaaxa la yaqaan baa abuujahal intuu gabadhii yareed uu ku dhuftay dhegadhegaheedii la faniinay intaa kadibna waxaa la diray irgo soo qabata jiho kasta qof walba oo keena abuubakar macnaha nebigii abiibakar ayagoo nool ama dhintayna in boqol boqol carareen oo waxay tageen godkii haddii midkood madaxa uu saas u ruxruxo ee uu saa hoos u fiiriyo wuu arki lahaa abubakar baa aad u murgooday baa la yidhi intaa kadibna rasuulkuu u murgooday nebigana wuxuu yidhi maxaad u malaynaysaa abuubakarow laba qofood oo ilaahay saddex ku yahay subxaana wa tacaala laba qofood oo ilaahay saddexeeye maa la arkayaa waa maya la arki maayee ha cabsanin ilaahay baa markaa nala jire fi atariiqi ila almadiina waddadii madiine gaarsiinaysay wafii fii leylati habeen isniin ay tahay urati rabiici alwali uuna bilow yahay oo qurro ay tahay mid daliilkii jaaءa waxaa yimid addaliil jitasiyihii baa yimid cabdullaahi ibnu urayqib lagu magacaabahayay alleyfiy ee reer leyfi ahaa biraaxilatayn labadii gaadiid ayuu ula yimid ilaa jabali thawr jabali thawr ayuu markaa ula yimid laba gaadiid isagoo wada ayuu u yimid xasaba almawcidi sida ay ballantu ahayd sida aan soo tilmaannay ninkani ma aha nin muslim ah wuxuu ku sugnaa calaa diini quraysh ama qoomkiisa diintooda laakiin ballan buu ilaalinayaa calooshiis u shaqaysta ma aha waa dad wax ka galaan waxna ay ka go'aan xataa ayagoo kaafiriin ah sidaa darteed ayaa sida ay ballantu ahayd labadii gaadiid sala allahu calayhi wasalam iyo wa abuu bakar iyo wasaaxibuhuma wa waxaa raacay caamir ibnu fuhayra ninka lagu magacaabo wasalaka wuxuu la qaaday bihimaa labadooda addaliil kii daliilka ahaa ee jidka tusinayey fii itijaahi iljunuubi itijaaha iyo dhinaca koofureed ayuu la maray oo naxwi alyamani dhanka yaman xigta xataa intii abacadda uu la fogaaday waayo horay buu u sii wadayoo gadaal uma soo noqonin horay ayuu u sii socday waayo gadaal hadduu u soo laabto ee uu u soo celiyo dadkii wax raadinayay inay la kulmaan baa suuragal ah itijaaha yaman ee dhanka koofur la aado intii abacadda uu la fogaaday uma ittajaha haddana wuxuu u soo jihaystay ee uu u soo wareegay ila algarbi dhankii garbiga waa galbeed ama dhanka qorax udhac ee naxwa saaxil albaxri alaxmari dhanka badda cas markaa xigta waa dhankaa jidda iyo ayuu saa markaa uu soo mariyey uma ittajaha haddana wuxuu u soo jiheeyey ila shimaali dhankii waqooyi calaa maqrubati meel u dhow min asaaxili xeebta xaggeeda meesha markuu yimidna wasalaka wuxuu marsiiyey dariiqan waddo laa yaslukuhu annaasu aysan dad ku qaadin ilaa naadiran ifdhif maahane wadda ayadoo dhanba aysan dadku marin ilaan jeed waxaa jiraa baabuurta dhifdhif lagu arko dadkuna ay mar naadir naadir u soo maraan iyo wuxuu la maray uu marsiiyey waddo waddadaasoo laa yaslukuhu aysan qaadin ama aysan marin annaasu dadka ilaa naadiran marmar maahane ama si naadir ah wawaasaluu way xiriiriyeen wawaasaluu way xiriiriyeen assayra socodkii socodkii ayay sii wateen tilka leyla habeenkaa asaga ah habeenkaa asaga ah socodkoodii ayay sii wateen uma nahaara kadibna maalintii oo dhan yay socodkii wadeen ilaa nisfihi ilaa maalinta niskiisa markaa la gaaray ilaa maalinta barkeedii markaa la gaaray ayay socodkii wadeen xataa intii khalaa uu u banaanaaday adariiq waddadii waxay gaareen wadda cidlo ah qofna aan markaa maraynin faistaraaxa wuu nastay marka annabiyu sala allahu calayhi wasalam istaraaxo ayuu sameeyey rasuulka oo wuxuu ku nastay taxta dilli sakhra buur hooskeeda hoostiisa ilaan geeda ma laha geeda ma lahee sakhre iyo dhagax hoos ka soo baxay hoostiisa wuu qabar weydiiyey oo wuxuu baarbaaray abuubakarna maa xawlahu wixii gaararkiisa ahaaday rasuulku meeshaasuu fadhiistay abuubakarna wuxuu bilaabay inuu balgiiraha iyo meeshaa geesaha ah soo iktishaafu soo baarbaaro wa jaa'a waxaa yimid raacin qawseer nin ari ahoo ari wada fastaxlaba wuu ka xambaayidhi wiilyahow caano nooga lis hiyeenka aad wadato wuu ka soo qaaday falama istayqada annabiyu nebigu markuu kacay sala allahu calayhi wasalamna saqaa wuu waraabiyey abuubakar caanihii buu rasuulka sala allah calayh wasalam caanihii buu rasuulku cabsiyey xataa radiya ilaa raalli uu noqday xataa radiya abuubakar baa raalli noqday oo macnaha aad buu uga murgahayey rasuulka oo cabitaan caana haddiiba uu cabay wuu qancay xataa radiya xataa rawaana waa la akhriyaa ilaa uu ka dargay rasuulka uma irtaxaluu haddana way rabteen socodkoodii ayay haddana sii bilaabeen wa fii yowmi athaani maalintii labaad mara maraa waxay soo mareen labadoodii laba teendho oo guryo u samaysan oo macbad ah ayay markaas soo mareen wa kaanad waxay ahayd meeshaana almushallal meesha mushallal la yidhaahdo fii naaxiyati qudayd bay u dhoweyd naaxiyada iyo dhanka qudayd oo calaa bucdin fogaasho ahaan u jirta naxw sidii boqol iyo soddon kilomitir yay min maka u jirtaa boqol iyo soddon kilomitir meel ay u jirto fogaasho ahaan maka meeshaasay markaa soo mareen meesha ayay markaa soo mareen falamma istayqada ee fasa'alaa bih way su'aaleen hal cindahaa shay agteeda inuu wax yaalo hal cindaha agteeda inuu yahay ummi macbad shay-un shay wax la cuno haddii ay hayso ama wax dad ay soo waritaan waxay tilmaantay wax ay wax ku soorto inaysan haysanin xilli abaareedna markaa way ahayd waxay ka cudur daaratay martiqaadkii wa akhbarad waxay u sheegtay anna shaa'a riyuhu caasibun inay yihiin meel fog macnaa riyuhu inay fogaadeen ay baciidatu daaq iyo walkalla coosraadin inay ku fogaadeen oo arigii ay soof aadeen yay markaa u sheegtay wa kaanad waxaa ahaatay fii jaanibi alkhaymati teendhada dhinaceeda shaatu ri ridaasoo khallafahaa uu reebay aljahdu dhibka ri ayadoo dhan tacbaan noqotoo kici weysay saakay kadibna ariga inay raacdo gabtay taasaa marka teendhada dhinaceeda joogta abay aljahdu mashaqo ama dhibaato can qatiica alghanami dhowrkii ariga ahaa ay lahaayeen ay abaartii u reebtay raaci weysay walam takun mana aysan lahayn fiiha rida adratu min labanin dhibic caana ah waayadeaad istaagi weysay dhibic caana ah ma lahayn faista'dana wuxuu fasax ka weydiistay rasuulu ullaahi sala allahu calayh wasalam liyaxlibahaa inuu liso wuxuu ka codsaday ridu si kastaba ha ahaatee aan maala buu yidhi falammaa goortii xalabahaa uu maalay macnaha uu damcay inuu maalo waayo darrad way darartayoo way soo goglatay oo waxay soo daadisay bilabani caano xata imtala'a ilaa uu buursamo minhu caanihii xaggiisa inaa'un weel kabiirun oo weyn bimashaqatin sidhib ah koox badan markay isugu tagaan inay qaadaan baa dhibku ah oo ku mashaqo ridii nooca ahayd ee tacdaankeed ee kici ilaahay barakadiisa rasuulka sala allahu calayh wasalam waxaa mucjiso looga dhigay inuu ka maalay caano weel la qaadi waayey buuxiyey fasaqaahu wuxuu waraabiyey ummu macbad xataa rawyad ilaa daragtay kow ayaduu ka bilaabay rasuulka sala allah calayh wasalam ayaduu markaa ka bilaabay uma saqaa haddana wuxuu waraabiyey asxaabahu asxaabtiisa xataa raw ilaa ay dhargeen uma shariba kadib buu cabay asagaa ugu dambeeya sal allahu calayhi wasalam uma intaa kadib xalaba wuu maalayfnii arigii haaniya mar labaad xataa mala'a ilaa uu ka buuxiyey ismay wa tarakahu cindahaa agteedii uga tegay kana meel dhigta buu yidhi wartaxaluu wayna ka rarteen way sii socdeen oo way dhaqaaqeen wajaa'a waxaa yimid sawjuhaa ninkeedii fatacajaba wuu la yaabay xiina ra'a laban markii caanihuu arkay ila meesha caana ma jirin meeshu caana ma jirin markuu caanihii arkay ayuu la yaabay wasa'alahaa waa uu weydiiyey canhu caanihii xaggiisa oo min macbad buu weydiiyey fa akhbaratu waxay uga sheekaysay alkhabara dhacdadii khabarkii iyo sida arrinta ay ahayd bay uga sheekaysay wa wasafad way sifaysay annabiya sala allahu calayhi wasalam nebiga ayay sifaysay min mafaraqihi laga bilaabo madaxiisa ilaa qadamihi ilaa gomadiisa wa min kalaamihi bay sifaysay hadalkiisa ilaa iyo waxay sifaysay ee adwaartiisii sifaadkiisii wasfan sifayn iyo tilmaam daqiiqan jilicsan ama daqiiqan ee xeel dheer jiddan si aad ah u xeel dheer ayay markaa tilmaantay qaala abuu macbadin wuxuu yidhi haadaa kaas wallaahi ayaan ku dhaartay waa saaxibu qurayshin qoraysh saaxiibkoodii wa waa ninkii ay qoraysh raadinaayeen ila magaaladuu ka yimid wax badanoo dubaayuu ciidan ordayuu arkahaye oo maxamed raadinaya wallaahi kaaskii ay qoraysh raadinaysay waaye buu yidhi laqad hamantu waxaan damcay an asxabahu inaan raaco inaan la saaxibo wala afcalanna waana samaynayaa oo waa samayn doonaa in wajadtu haddaan u helo ilaa daalika arrintaa waa inaan raacee sabiilan waddo jid aan ku raacay saddexaad samica waxay maqleen ahlu makkata reer maka sawtan cod codkaasoo dada'a ka soo bilowday min asfalihaa maka hoosteeda waa mara soo socday oo soo maray xataa kharaja ilaa uu ka baxay codka min aclaahaa meesheeda hoose wattabicuuhu way raaceen waatabacuuhu way dabagaleen oo way raaceen macnaha falam yarow ma aynana arkaynin shakhsii ee umaanay arkaynin shakhsihii waxa hadlaa shakhsinimadiisa qofkaa cod unbay maqlayaan codkaasi qof socda oo intuu meel ka bilaabay socod sii socda codkii oo saas ah kaasay markay arkayeen way dabagaleen yaquulu codku wuxuu lahaa jaza allaahu rabbu nnaasi khayra jazaa'ihi jaza allaah ilaahay ha ka abaalmariyo rabbu nnaasi dadka rabbigood ahaa khayra jazaa'ihi adeerkiisa kan u qayb badan rafiiqayni laba saaxiib ah iyo laba rafiiq ah waa nebigii abuubakare labadaasoo xalaa degay khaymatay labadii teendhee ummi macbad humaa labadooda nasalaa way degeen bilbiri bay ku degeen wanaag wartaxalaa way guureen oo way ka rarteen bihi biri iyo wanaag bayna uga guureen si birri ah oo dhaqan fiican bay ku degeen wayna ku guureen wa aflaxa waxaa liibaanay man amsaa qofkii ku galabaystay ama ahaaday rafiiqa muxammadin muxammed saaxiibkii ama kii raacay qof allaala qof maa zawaa maakii fayaa liqusay maa zawa allaahu maa wixii zawa allaahu ilaahay uu duubay cankum xaggiinna bihi maaga oo min facaalin ficilo fiicfiican ah oo wax wanaagsan ah uu idinka duubay laa tujaara kaasoo aan lala dhigi karin oo aan lala simi karin waxii idinka tegay oo laydinka duubay iyo wasuuwadin iyo madaxtinimo suud madaxtinimo iyo facaalo iyo waxyaabo fiicfiicanoo wax loo dhiga uusan markaa jirin kaasaa laydinka duubaninadii iyo wixii oo dhan waa laydinka duubay xaggiina liyahni boogaadsiibaa u sugnaaday ama ha u boogaadiyaano banii kacbin reer banii kacab waa umi macbad dadkeedee makaan fataatihim gabadhooda fatada ah dhallinyartoodii gabadhoodii waayo macnaha makaankeeda ha ugu taxniyeedaan iyo wixii ay qabatay wa maqacaduhaa iyo makaano fadhigeedii lilmu'miniina mu'miniinta ay u fariisatay e, bimarsadin makaanu marsad makaan cimrigal meel fiican bay uga soo baxday oo meeshii ay deganayd yay ku soortay ku soo dhowaysay ribaysiisay ay maashaan marka ha u tahmiyeeyaan iyada ka dhalatay makaankeedii booskeeda liyahmi ha bani banii kacbi reer banii kacab makaanu fataatihim fataatadoodii gabadhooda makaankeeda iyo booskeeda ha ugu tahniyadeeyaana wa maqacadihaa io makaanu fadhigeeda lilmu'miniina mu'miniinta ay u fariisatay bimarsadin makaanu marsad iyo cumrigal uma intaa kadib lammaa jaawazaa markay gudbeen qudayda qudayd meesha la yidhaahdo tabicahumaa waxaa raacay suraaqat ibnu maali bin jushcun ninka lagu magacaabo jushcun ninka lagu magacaabo almudalajiyi ee reer mudlaji ahaa ninkaasaa daba raacay calaa farasin faras ayuu ku ceyrsaday lahu asaga ku bixisay qof allaala qofkii keena nebi muxamed iyo abubakar nolol iyo geeri boqol boqol halaad madaxooda in la dul saaray ninkanaa faras ku ceebsaday tamacan asagoo damac ka qaboo rajaynaya fii jaa'isati quraysh quraysh abaalgudkeedii falammaa goortii dana uu u dhowaaday minhum xaggooda cafurat waxaa la turunturootay bihi asaga farasahu faraskiisii faraskiisii ayaa kufay xataa khara ilaa uu ka dhacay asagana canhaa xaggeeda waa fanina dhulkuu ku dhacay uma kadib qaama waa istaagay wastaqsama wuu faal dalbaday oo wuxuu ku faalistay bilslaami gamuunadi yaduruhum inuu dhibahayo am laa amase maya arrintan uu ku socdo oo ah nimankan inuu soo qabto ma dhibbay u tahay madax karaahi uu nacahayey laabaa u soo baxday macnaha ha raacin dadkaan isaga soo har walaakinahu laakiinse waa ninay wax u muuqdaane casaa wuu caasiyey alaslaama gamuunadii iifaalkiisii wa rakiba wuu koray faraskiisii xataa idaa danaa ilaa uu u dhowaaday minhum xaggooda bixayثu meel yasmacu uu maqlahayo qiraa'ata rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam qiraa'adii rasuulka meel uu ka maqlay wahwa rasuulkuna laa yaltafitu uusan dhinac milicsanaynin nebiga sala allahu calayh wasalam shujaac buu ahaa geesi buu ahaa meelna ma fiirfiirinaynin wa abuubakarna yukfiru buu ahaa kii badiya aliltifaati milicsiga saaqad waxaa dhulka galay yadaa farasihi faraskii saaqad waxaa tiinbabay yadaa farasihi faraskiisa labadiisa gacmood baa ardi dhulka hoos u galay waa mucjizo dhul bacaad ah oo aan qoyanin oo aan god ahayn inuu faras hoos u galo weli waxaa la tilmaamaa ilaa keliyaha ay markaa u qarsoomeen xataa xataa intii balagataa ay gaareen alrukbatayni jilbaha wa khara wuu ka dhacay canhaa xaggeed uma haddana sajarahaa wuu canaantay oo wuu sajriyey baasuu dhulka uga soo bixiya lugaha fanahadad way soo boodayoo way soo hinqatay falam takid ma sigin takhruju inay soo saarto yadayha gacmaheeda falama stawadad markay saartay qaa'atan ayadoo raadkeedii waxaa ka soo baxay oo ka soo kacay hubaarun boor hubaari boor oo saatixun taaganoo kor aadaya fi samaa'i xagga sare boor meeshoo dhan mugdi ka dhigay milu dukhaan sidii khiiq oo maqaac oo kale markaa ah faistaqsama haddana wuxuu ku faal dalbaday bilaslaami gamuunadi fakharaja waxaa u soo baxay alladii midka yakrahu uu nacahayay wa daakhilahu daakhilkiisa macnaa qalbigiisana ru'bun baa ka buuxay waa suraaqe argagax cadiiman oo weyn argagax cadiim ah baa ka soo baxay wa calima wuxuu ogaaday anna amra rasuuliillaahi rasuulka alla amarkiisu sayadharu inuu guulaysan doono xaaladaasuu markii dambe ogaaday fanaad waa u dhani war istaaga aan is ammaangelinayn ammaan buu ugu wacay baa la yidhi fawaqafuu wayuu istaageen nebigii intii la socotay xataa jaa'ahum ilaa uu u yimid faahbara wuxuu u sheegay suraaqa annabiy sala allah calayh wasalam bimaa qararatu wixii ay qorsheeyeen ay go'aan ku gaartay quraysh iyo wamaa yuriidu waxa ay la doonayaan bihimaa labadooda waa nebigii abuubakare annaasu dadka ayuu u sheegay wa carada calayhi wuxuu u bandhigay azzaada sahay iyo walmataaca alaab sahaydaana waa wataa buu yidhi waxaana waa wataa iyo alaabtaana kaalada wax ka qaata wuu u bandhigay macnaha abuubakar iyo nebiga ayuu markaa u bandhigay sahay iyo zaadka uu mtaqaanaa uu wato ayuu markaa wax uga bandhigay kiibuu u bandhigay falam ya'khud minhu qalabataad aamin ah waay ninkan inuu haddow guulaysan doonuu ogaaday haddii haddow aad guulaysato inaa inaan la dilin macnaha inaan lay warqad noocaasa ii qor amray nebiga ama fa umira caamir ibni fuhayr ayuu amray inuu u qoro fakatabahu xarak ama maqaar warajaca wuriina liman wajadahu intii uu helo qalabii xiga anaa soo maray intaa oo dhan wax jooga ma laha xataa arjacahum ilaa uu celiyo dadkii wa fi tariiqi waddada haddana laqiya waxaa kula kulmay rasuulka buraydat ibni xusayd ninka lagu magacaabo alslami radia allaahu canh oo fii tisciina raakiban toddobaatan tisciin sagaashan raakib ah wata fii sabciin be fii sabciina raakiban toddobaatan gaadiid saaran fa aslama wuu islaamay huwa burayda iyo waman macahu toddobaatankii la socdayda wa way tukadeen khalfahu rasuulka gadaashiisa salaata alcishaa'i alaakhirati cishihii dambe ayay nebiga gadaashiisa la tukadeen walaqiyahuma abuubakar iyo cumar wax ismu waadi waayee waa waadi magaciisa rin la yidhaahdo aلzubayr ibnu cawaam ayaa kula kulmay oo fii ragbin jameeca la socdoo min almuslimiin muslimiinta ka mid ah kaanuu waxay ahaayeen qaafiliina kuwa ka soo laabtay min ashaami shaam bay ka soo noqdeen fakasaahumaa wuxuu siiyey zubayr waa nabigii abubakar wuxuu ku marasheeyey uu siiyey azubayr iyaaban dhar bayaadan oo markaa cadcad ah dhar ayuu markaa watoo ganacsado iyo sahay iyo dhar iyo waxbay ka keeneen shaam markaasuu rasuulka iyo abuubakarba dhar buu siiyey dharkaasoo cadcad ah walaqiyahumaa abuubakar iyo cumar waxaa kula kulmay fii batni riim riim dhexdeeda waa ismu waadi oo riim la yidhaahdaa waxaa kula kulmay rasuulka iyo abuubakarba azubayr ibn cawaan oo fii ragbin jamiica ku dhex sugan oo min almuslimiina muslimiinta ka mid ah kaanuu waxay ahaayeen qaafiliina kuwa ka soo laabtay min ashaami shaam dhankeeda fakasaahumaa wuxuu ku marasheeyey waa zubayre rasuulka iyo abuubakar ba wuxuu siiyey azubayr hiyaaban dhar bayaatan oo markaa cadcad ah kadibna way sii dhaqaaqi doonaan idan allana waxay badbaado iyo nabad ku gaari doonaan tuulada ama xaafadda quba lagu magacaabo waana inay duruusta dambe haddii rabbi idmo meesha inuu inoo joogto wabillaahi towfiiq wallaahu subxaanahu wa tacaala